bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi أجmaciin ama bacd darsigan waa darsigii labaad ee ka mida kitaabkii taطhiir اlاctiqaad can adraan اlilxaad cashirkii koobaad baynu xalay soo maray laba asal iyo asalkii saddexaad oo dhexda inoo taagnaa wuxuuna yidhi imaamku faarusulu calayhim asalaam rusushu ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nabadgeliye bucuu waxaa loo soo diray litaqriiri اlأwali towxiidka hore inay sugaan bimacnaa horaanba dadku way aaminsanaayeen inay sii xoojiyaan dhuujiyaan iyo wa ducaa'i اlmushrikiina mushrikiinta in loogu yeedho ila ahaani ila towxiid الthaani towxiidkii labaad oo towxiid ulcibaado ah xalayna waa inaga soo maray dadku waa un labo mushrikiin iyo muwaxidiin waa inaga soo tilmaanay ilaahayna subxaanahu wa tacaala huwa aladii khalaqakum fa minkum mu'minu wa kaafir marka waxaa weeye dadku kafara iyo mu'miniin baa loo qaybiyaa aadamuhuna ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgiisi iyo awliyadiisu u qaybiyaa fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ilaahay cadowgiisii iyo awliyadiisii taqsiimka ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala inamaa waliyukum allahu warasuuluh wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الsalaa wayu'tuuna الzakaa wahum raakicuun wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin wاladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin wixii gaala ah iyo baabkeedana waa gooni wixii muslimiinana waa gooni intii alla rumaysay baa gacal ilaahay ah walaalana ah inta alla beenaysana waa cadow ilaahay dadkuna waa gaalo iyo muslimiin dadkuna waa muwaxidiin iyo mushrikiin mushrikiinta xalay waxaynu soo tilmaannay inay saddex qaybood yihiin qaybta koowaad waxaynu nidhi dad aaminsan rabbigu inuu waaxid yahay macbuudkuna uu yahay mutacadid rabbigu waa khaaliqu waa waaxid bay taagan yihiin laakiin dad axadka la caabudi keli ma aha waaxid ma aha ajcal alaalihata ilaahan waaxidan alrabu wاlkhaaliqu waa waaxid laakiin macbuudku waa mutacadid waana shirkiga ay ku jireen mushrikii alcarab wa mushrikii quraysh waana shirkiga hadda ay ku aafaysan tahay caamo badan oo soomaaliyeed mushrikiinta labaad waa inaga soo tilmaamay nasaaradu waxaynu soo nidhi sida raajaxa ah waxay qabaan rabbigu inuu mutacadid yahay macbuudkuna mutacadid yahay idan arbaabtina had waa saddex alaqaaniim aala waa taqaanaan wa maca dalika uqnuum walba ama rabbi walba cibaadu mutaabay taagan yihiin marka almacbuudu waa mutacadid agtooda rabbiguna waa mutacadid mushrikiintii nasaara sidaa wey qolyihii marka majuusta ahaa majuustii annagii soo maray ayagu waxay qabaan macbuudku inuu waaxid yahay macbuudku inuu waaxid yahay waa majuustii iyo laakiin rabbigu waxay leeyihiin waa mutacadid oo ilaahu nuur iyo ilaahu dulma ama ilaahu اlkhayr iyo ilaahu shar laakiin kay caabudaan waa ilaahu lkhayrka keliya weeye marka falmacbudu waa waaxidu cindahum laakiin arbaab bay aaminsan yihin laba rabbi ah saasaa loo kala tegay maxaa tawxiidoo sax ah an yakuuna rabu waaxidan wاlmacbudu waaxidan khaaliqa iyo maaliga ku abuurana waa inuu alla keligii yahay cibaade iyo baryaa axadka mudana waa inuu alle yahay haddaba ka hore marka rububiyada ah looma soo dirin ambiyadu inay gaala ogu yeedhaan iyo mushrikiin ee waxaa loo soo diray waxaabaad ogeydeen weeye ee sii ogaada dhuujin iyo xoojin iyo sugid unbaa loo soo diray mila qawlihim qowl rusuli rusushu qowlkoodii oo kale fii khitaab اlmushrikiin mushrikiinta markay la hadlahayeen waxay yidhahdeen ambiyadu afillaahi shakun faairi الsamaawaati wاlard ma ilaahay baa shaki ku jira allihii faairi الsamaawaati samaawaadka abuuray iyo walardi dhulkaba abuuray istifhaamkana waa istifhaam taqriiri ah sheekhu wuu sheegi doonaa shaki kuma jira wey istifhaamka taqriiriga waxaa loo yaqaanaa istifhaamku laba u qaybsama marka koobaad istifhaamu khabarin wa inshaa baa loo qaybiya cinda albalaaqiyiin waa taqaanaan marka istifhaam khabar ah oo waxaad og tahay in lagu weydiiyo oo la sii cusleeyo ama inkaar ah oo lagugu dafiro lagugu diido istifhaam bimacna alkhabar ah oo laba u qaybsama nafyi hubuut loo qaybiyo diidda iyo ogolaasho iyo istifhaam bimacna alinshaa ah istifhaamka marka taqriiriga ah wuxuu hoos tagaa istifhaamka bimacna alkhabar ah iyo hoos taga waxaan looga jeedaa ruuxaad la hadlaysa eed la mukhaaabaysa hadalku idin dhex marhayo wuxuu og yahay oo uusan dafirsanayn oo uusan diidanayn baad leedahay dhaqankiisina uu khilaafsan yahay wixii wuu ogol yahay caqiid wuuna yaqaanaa xagganna wuxuu u dhaqmahayaa sidii ruuxaan aqoonin waa isdanaasacaya marka waad ku canaanan mushrikii alcarab ilaahay inuu khaaliq yahay adduunka asagu abuuray dadka asaga uu leeyahay boqorku asaga yahay way aaminsanaayeen xagganna waxay u dhaqmahayeen sidii dad dafirsan ilaahay khaaliqnimadiiso alle khayrkii bay caabudahayeen marka waxaa weeyaan waxaad og tahay ood aaminsan tahay oo taqaano in lagaa su'aal weydiiyo su-aashaasoo canaan xambaarsan ayaa waxaa la yidhahdaa istifhaamu taqriir afilaahi shakun faatir الsamaawaati wاlard qur-aanka waa ku badan yahay istifhaamka qur-aanka ku yimaadana boqolkiiba siddeetan waa sida alam nashrax laka sadraka alam yajidka yatiiman faaawa alam yajcal kaydahum fii tal wax la og yahay hawshu soo sidaa nabi allowmaa waa tahay weeye aduguna ma inkirsanid marka mahadnaqeedii baa lagaa rabaa weeye idinku khaaliqiinni inuu rabbiya miyaa diidantiin maya haddee maxaa laydinka la'yaha wey cibaadadii khaaska ahaydee alla u mutay sidaas weeye hal min khaaliqin abuura ma jiraa hayrullaahi alla aan ka ahayn kaasoo yarsuqukum idinka irsaaqo idinka dheefiya min asamaai cirka iyo walarda dhulkaba ma jiro wey inuusan jirinna waad ogtihiin idinkuna yani waa loo xujaysanhaya iyo wa nahyihim reebidday ambiyadu ka reebeen iyo rusushu carab iyo quraysh iyo mushrikiin can shirki اlcibaada shirkiga cibaadada ilahay in loogu shariig yeela fi lcibaada walidaa qaala allahu tacala wuxuu walaqad bacatnaa waxaan diray nabi allow fii kulli ummatin ummad walba rasuulan dige iyo fariin gudbiye oo muxuu ku digahaya an icbud ay qaa'ilan asagoo la waa an ilaahay caabuda wاjtanibuu ka dheerada aطaaquuta waxa ilahay hayrkii la caabudo waxyaabaa lagu xadgudbay ama ayaguba xadgudbay ka fogaada ay qaa'iliina liumamihim ummadihii loo diray waxay ambiyadu ku lahaayeen an ilaahay keligii caabuda ma aysan lahayn ambiyadu wuu sheekhu ku leeyahay an ilaahay ogolaada an aqiru ilaahay qira ma jirto meeshaan ilaahay caabudo bay xabaddu ka socotay iyo dagaalku mooyeene ilaahay garwaaqsada oo garta oo barta meeshu ma ahayn yacni dacwada badankeeda halkaasay ku salaysnay wey towxiidul asmaa wa sifaat ummadda waa loo sharxaaye waa loo cadday qur-aanku waa qaadaadhigahaye oo taasi muran ma laha laakiin koobaad ee loo sheegaya carab iyo mushrikiin an icbudullaha buu ahaa ayadoo sidaa tahay haddana haddii aad shirkulcibaada ku dhacdo waxaa ka laazimay shirku e, fi rububiya waxaa ka laazimay shirkun fi اlasmaaءi wasifaat haddaad shirkuاlcibaada ku jirto laabudda an takuuna mushrikan fii towxiid alkhaaliq alkhaaliqiya waxaad mushrik ku noqon fi lasmaa'i wasifaat wax la yahay wey maxaynu oga jeednaa mar hadda sheekh cabdilqaadir aad barido oo tuugto iyo ambiyada oo tirada awliya allahi adeeg iyo culummada la cuskada aad tiraada ahlu qaabuurka koo marka koobaad waxaad aaminsan tahay meel walbood joogtood ka dhawaaqaysa inay awliyadu ku maqlahayaan ma tahay mise ma isla marka waxaad u sugtay awliyadu inay leedahay cilmi iyo samci iyo maqal meel walba wax ka maqli karaan ilaahay baana hawsha khaas la aha inay eh, qaybkana og yihiin axad walboo toogoo baryana ay maqlahayaan in kaana fii baxrin aw barin aw fi samaa'i aw fi lardi ay og meeshu maxaa ka soo bodo durba shirkun fii towxiid alasmaa'i wasifaat idan cilmu lghaybna waad u sugtay ismana ogid waxaad kaloo u in ay samci leeyihiin yasacu aswaata mxuu ahay alasmac kullaha meel bal wax ka maqlahayaan bahal xoog badan oo anteenaa oo sheekh cabdilqaadir ninka xamar oga dhawaaqda iyo ninka mxuu ahay xarameynka ka cuskada iyo ninka niyuu delhi ka barya iyo ninka bombay ka barya iyo ninka raas caseyr ka baryaba uu maqlahayo baad u sugtay nin walba meeshuu ka dhawaaqahaya nin walba mushrig ah oo soomaaliyeed meeshuu joogo yuun ka dhawaaqi soomaha ka ubatayn nin dhihi ma jiraan aan tago horta baqdaad aan tago qabriga sheekha markaan u dhowaado oo imaqlahay aan u dhawaaqa wax lamiyaad aragteen mise nin walba meeshiisu ka dhawaaqa idan nin walba meeshiis hadduu sheekha ka baryaay macnaheedu waxaa weeye sheekhu waa caalimulghayb wbitaali dhawaq walba waa maqlahaya idan waa shirkun fi tawxiid alasmaai wasifaat dhanka kale waxaa ku jira shirkun fi tawxiid rububiya oo muxuu kaga jira ninka sheekh cabdiqaadir barya u dhawaaqaya wuxuu aaminsan yahay sheekhu dhawaaqaas inuu wax ku tari oo nafciga hawshaa ku jirto haddii agaskiisii iyo xuskiisii la bixin waayo iyo xoolihiisi iyo qurbaankiisi meel la iska dhigi waayana geelu inuu dhammaan oo carruurtu lee'an oon cudur laga baxaynin oo reerkaas tafantoof iyo tafaraaruq iyo kala uusan ka dhammaanaynin soomaali ma aaminsan in badanoo ka mid a sheekh cabdilqaadirba intaan la gaadhin odaygii aabbihii aad ka farcantay iyo awowgaa hadday reerku jireen oo adigu aad xusi weydo oy berri maqashi fooftay waxaray dawaca kaa qaninto xalli aahay sheekhi weeye imisaan ku lahayn sheekhi wixiisa iska bixi sheekhi xaqiisi ninkii meel dhigi waaya inuu dhibi oo dili baa la aaminsan yahay qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara soo ma marka ayada marka ninkii lagu xadgudbahay inuu dhib iyo dheef leeyahay waad aaminu wahada shirkun fii tawxiid اrububiya inuu samci leeyahay cilmu lhaybkana ogya waad aaminu wahada shirkun fii tawxiid اlasma wasifaat kulli maxaa keenay dacwatu hayr اllah ilaahay hayrkii inaad bariday ka bilaabatay tawxiidka alcibaada haddaad shirku ku gasho labada shirkiba waa soo boodahayaan labadii shirki ee kale ee midna fi lasmaa wa sifaat midda ah fi lkhaaliqiyati waraasiqiya ayadna way iman way islaazimaan marka saasay ambiyadu u taargareedyeenoo u ilaahayna ogu diray inay halbowlaha weeraraan dhibka kulba markaa taaganba aada loo xaliyaa ayb wnahyim can shirki اlcibaadati walida qaala allahu tacala sidaa darteed ba ilahi wuxuu yidhi walaqad bacatnaa waxaanu diray cafwan faafaada wuxuu faa'iideeyey biqowlihi tacaala fii kulli ummatin wuxuu ku faa'ideeyey ilahay inagu tusay ana jamiica alumami ummadaha dhammaantood lam tursal ilayhim looma dirin alrusulu rusushii looma dirin ila lialabi towxiid اlcibaada uunka inay ka dalbaan towxiid اlcibaada war ilaahay keligii caabuda ilaahay keligiibaa cabsi idinku leh asagaa tawakul idinku leh khawf asagaa idinku leh raja asagaa idinku leh asagaa awooda asagaa idin dheefin ama idin dhibi ilaahay keligii cuskada waxaa laga garanaya ilaahay keligiina caabuda culummada iyo muslimiintana xurmeeya muslimiinta dhintayna u duceeya sadaqa waxaad la bixi kartaan la baxa intaas weeye hawshu ma aha culummo ha la dafiro oo awliye ha la inkiro oo ha la iswaala ma ahee nin walba xaqiisa ha la si facti kula xaqin xaqahu dadka muslimiinta ixtiraam bay kugu leeyihiin in mootan iyo in dhimatayba iyo in noolba laakiin cibaad ilahay keligiibaalbaanu ka hadlaynaa laa litacriif looma soo dirin ummadda inay baraan oy ogeysiiyaan biana allah huwa alkhaaliqu lilcaalam ilaahay inuu adduunka asagu abuuray cidna lama baraynin way ogaayeen in lasii ta'siiliyo oo arigu ha xasilaan leeyaha looga jeedo ama yuusan madaxa kor u qaadin baan leeyah looga jeeda mooyeene hawl la ogaabay ahayd maysan u imanin ambiyadu inay ummadda baraan waanahu rabu الsamaawaati wاlard cirarka iyo dhulalkaba rabbigood inuu yahay fainahum mushrikiin muqiruuna bihada towxiidkan way ogol yihiinoo way garwaaqsan yihiin walihaada saa darteed lam tarid اlaayaatu fiihi fi اlghaalib aayadaha qur'aanka asaga inta badan kuma timaado towxiid اrububiya waxay ku timaadaa towxiid اlcibaada haddii la sheego khaaliqnimo iyo towxiid durbe laga hadlana waxaa ka muqadima iyo tamhiid iyo arar baa looga jeedaa iyo gogolxaadh waxaana loo socdaa in la sugoo laga hadlo towxiid aluluhiya saasay inta badan qur ku socdaa ilaa bisiiqa cafwan walihada lam tarid alaayaatu fiihi ay fi towxiid arububiya fi lhaalibi sida badan ilaa bisiiqati istifaami taqriir istifaam taqriirna waa kuu soo sharxay waxba kaga noqon mayno ayb naxwa qowlihi tacaala hal min khaaliqin hayr اllah khaaliq iyo maalig iyo abuuraan alla kayn miyaa jira maba jiro weeye ay laa khaaliqa ila allah weeye afaman yakhluqu kaman laa yakhluq axadka wax abuura ma la mid yahay midaan waxba abuuraynin maya waad ogtihiin weeye afi llaahi shakun faatir الsamaawaati wاlard qul agayr اllahi attakhidu waliya agayr allahi ma ilaahay axad aan ka ahayn baan attakhidu ka yeelan waliyan ay macbuudan wa maxbuuban wa naasiran axad la caabudo oo ah dadka u gargaara oo gacal laga dhigta ma alla axad ahaynba faaطir الsamaawaati wاlأrض whuwa yuطcimu walaa yuطcam qul ini umirtu an akuuna أwla man أslama wla takunana min اlmushrikiin faaruunii maada khalaqa اladiina min duunih itusa waxay abuureen alla dadka ka sokeeyey dadka alla ka sokeeyad baridaan awliyada ama ambiyada ama malaa'igta ah bal waxay abuureen itusa ma dhihi karaa waxaanay abuureen lalmaba aaminsanaba qraysh ma aaminsana khaaliqan allah inuu jiro laakiin waxay aaminsanaayeen waan macsiyo badannahay gacmahanagii baa wasakhaysan wejigaanagii baa wasakhaysan afkan ilaahay kuma baryi karro toos ah waa afaan ilaahay ku caasin oon been ku sheegnay oon khamre ku cabnay oon bakhti ku cunnay ayb maryahanna maryahan ilaahay ku caasinay weeye annagoo dhan baaba e, e, khriban marka waxaan sii maraynaa kuwa makhluuqaadoo annagoo kale laakiin ilaahay nooga dhow kuwa ilaahay nooga dhow baan sii maraynaa si ilaahay markaasi ay nooga ergeeyaan arunii maada khalaquu min alardi itusa waxay abuureen dhulka xaggiisa ka abuureen waxba ma jiraan yani nabiyullahi ibraahim ma ku yidhi mushrikiintii eh, hal yasmacuunakum id aw yanfacuunakum aw yaduruun maxay ku jawaabeen haamay dhahaan hadday hawshu ay khaldan tahay wayna maqlahayaan ma dhihi karaan dhib iyo dheef beelihii ma odhan karaan lannu mabay aaminsana waxay dhaheen maye waa taxan tahay laakiin hawshan ab iyo awow baa laga soo gaadhay ab iyo abootaa laga soo gaadhay meel looga lexdanay ma jirto kadalika yafcaluun baan soo ganayay idan nabiy llaahi ibraahim wuxuu u istaagay war waxaan aad baryaysaan ma idin maqlaan maya aw yanfacuunakum aw yaduruun maya weeye lanna waa istifhaam muxuu la yimid nabigu taqriir weeye inkastoo hal la inta badan looma isticmaalo islaam taqriir niman ka niqaashaan haddana waxay og yihiin buu nabigu kala hadlaaya ayagu way awoodi waa inay hawshaa jawaab ka bixiyaan diidda ah. way sallimeen lakin waxay u baxeen waxaan ka soo gaadhnay ab iyo baan ka soo gaadhnay dhaqanka qoyska haddii la khilaafana waa la jawaabay taagan yihiin waa hawlaheen sheekhu wuxuu idhi istifhaamu taqriirin lahum wey waa su-aal sugid xambaarsan waa suaal aal sugid loogu talagalay oon inkaar ahayn linnahum maxaa yeelay quraysh iyo mushrikiinta carbeed bihi bitowxiid rububiya muqiruuna waa ogol yihiin waana sugahayaan wa bihaada kan owgii aanu soo sheegnay baa tacrifu garan buuri sheekhu ana almushrikiina mushrikiinta carbeed lam yatakhidu alasnaama asnaamta ma aysan ka yeelanin iyo wlawthaana alaslaam waa jamcu sanamin wlawhanu waa jamcu wathanin culummadu in badanoo ka mida way kala dugaan sanamka iyo wahanka nimanna isku mid bay ka dhigaan nimanna way cagsiyeen xataa kala duga niman waxay leeyihiin sanamku waa kullu maa cubida min duuni illaahi laakiin calaa suuratin wax walba alla sokadii la caabudo laakiin muuqaal noola leh bini aadam sidiisa loo sawiro malaa'ig loo ekaysiiyo haddiiba sawirkeeda la yaqaano xayawaan loo ekaysiiyo libaax iyo gorgor iyo loo ekaysiiyo wa ku kaasaa marba hadii loo sawiro sanamkii calaa suurati xayawaan saana lagu caabudo oo lagu baryo oo lagu tugo oo lagu dawaafo oo la barakaysto sanam baa la yidhahdaa bay taagan dhagax iska engegan iyo geed meel qotoma iyo qod iyo bir meel ka qotonta iyo filgin meel la dhigtay haddii markaasi la caabudana maxaan dhahaynaa waan niman saasay yidhaahdaan nimanna way cagsiyaan oo waanku waa maa lahu suuratun bay dhaha ibnu masiir baa ragga filahaya sanamna xagga kalay mareen niman waxay sanami watan waa isku mid laakiin watankaa caamsan sanamkaana akhasa si kastaba noqoto kulu maa cubida min duuni ilah sanam iyo awthan wey lam yatakhidu lasnaama asnaamta ma aysan ka yeelanin iyo wlawthaana iyo awthaanta walam yacbuduuha ma aysan caabudin walam yatakhidu lmasiixa masiixna ma aysan ka dhiganin wa umma hooyadii walam yatakhidu lmalaa'ikata ma aysan ka dhiganin kuwa la wadaaga lilaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala maamulka iyo awooddiya khaaliqnimada <clears throat> ogamaysa dhigana way liannahum ayagu ashrakuuhum fii khalqi الsamaawaati wاlardi wuxuu sheekhuu leeyahay carab iyo mushrikiin asnaamta iyo awhaanta maysan u caabudin oo masiix iyo hooyadii ma aysan u caabudin oo malaaig iyo malaa'ig maysan u caabudin inay yihiin shurakaa fi اlkhaaliqiyati wاlraasiqiyati wاlnafci waduri ayib ya ljli bu idin dhigahaya anid iima qoraay lnahum buu ii dhigahayaa ljli anahum idinkaa iga fiicanba saaka liajli annahum ashrakuuhum inay la wadaajiyeen allah fii khalqi اsamaawaati cirka abuuridiisa iyo walardi bal waxay ashuraka oga dhigteen ittakhaduuhum waxay ka yeesheen way shurakaay ka dhigteen liannahum yuqaribuunahum ila اllahi zulfa yuqaribuunahum awhaantan iyo asnaamtan iyo ciise iyo hooyadii iyo malaa'igtu waxay u dhoweyn mushrikiinta ila اllaahi zulfa ay qurba ama qurbatan kamaa qaaluuhu siday yeeleen sheegeenba ayaga maa nacbudum ila liyuqaribuuna ilaahi zulfa qadyadu marka qadyadaa buu weeye fahum mushrikiinta carbeed muqiruuna way og yihiinoo waa qirsan yihiin wa tacaala fii nafsi kalimaati kufrihim weedhahay ku gaaloobahayaan laftirkeeday rabbi qirahayaan kalimaat اlkufriga hadda waa fii towxiid اlcibaada wاlilaahiya xaggana rabbinimadii bay ogol yihiin wey wa annahum inay yihiin shufacaau kuwa ergeeya cinda allahi subxaanahu wa tacaala ilahay bayn looga ergeyn shafaacat lmushrikiin alcarab iyo shafaacatu mushriki alfalaasifa kala duwan oo in la kala faa muhim jiddan ah shirku lfalaasifa iyo shirku lcarab baryahan dambe waxaa soo baxay qolyo muntadayaadka wax ku qorqoroo caraba oo tawxiid baan dhaqaanaa yidhahda xaggana baa jira soomaali warkeed warkeedba iskaba daaba waxay rabaan inay yidhaahdaan dadkan muslimiinta ee dunida maanta dhooban ee islaamka u nasab sheegtay xaggana ilaahay khayrkii baryae caabuday owliye ahlu qaabuur laga kari la-yahay shirkigay ku dhacahayaan ma aha shirkigii akbarka ahaa ee waa shirki asghara shirkigooduna waa shirku lwasaata aw lwusataa aw ilwasaa'id in allaya adiga lagu dhexeeyo ood axad sii marto shirkul wasaa'id baa la yahdaa idan shirkul istiqlaalla ma aha haddii marka sidii falaasifadii hore ay ilaahay khayrkii u baryi jireen ay dadku u baryaanna waa shirki akbara hadday noqoto min baabi maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ilaahi zulfana waa shirki asqara niman baa sidaa leh shirkulfalaasifa muxuu yahay falaasifadii ibnu siina iyo faaraabi iyo niman fara badanoo islaamna sheeganhaya xaggana iska dhigay niman caqlaaniyiin oo mutanawiriin ah oo bala ka dhacday oo motoor weyn saaran yaha waxay aaminsanaayeen awliyada iyo ambiyadii malaa'igta haddaad barido ood si toosa ah u barido ayagoo kumana maqlahayaan kumana ogo laakiin tacdiimkooda iyo qadarintooda iyo ixtiraamkooda aad weynaysa ayaga waxaa isla marka aad si otomaatiga ka helaysaa nacfi iyo khayr iyo barakiyo wanaag ayaguna ilaahaygii subxaanahu wa tacaala caalamkao dhan maamulahayabay isla marka ayaguna khayr ka helahayaan ilaahay nacfiga ka baxaaya iyo dheefta ka baxaysana ma ogo lamana socdo xataa iyagu wasatadii ambiyada uliyada aad baryayseed tuugayseed weynayneed bukuurka u shidana kuma oga nafciga kaasoo soo idan waxaa weeye adugu markaad mucadamka weynayso ood wax u gowracdo ood barido yafiidu calayka alkhayr min alwaliyi wاlnabiyi wاlmalaki ayb wاlkawaakib iyo xidiga aad caabuday kawaakibki iyo aflaagtii aad baridayna ayaguna khayr iyo nuurba wuxuu ka soo gaadhahayaa min allahi اlmawla waxa ilaahay ka bixina asagu ma ogo tusaale bixiyaa la waxay dhaheen niman iyo qorax soo baxday maaragtan e oo muraayad ku dhacday muraayadii nuurkeena derbi sii qabtay bal ka warama muraayaddu ilayska ka baxaay ee derbiga qabtay war ooma hayso shuucaha ay ku siinna xaggee ka yimid qoraxduu ka yimid ilaahay qoraxdii ka soo qaaday dhehe qoraxdu nuurka ka baxay iyo ka bixi war ooma hayso muraayad bay ku dhacday muraayaddii baa rogtay nuurkii derbi bay kusii dhufatay darbiga darbiga dhowrahaya nuurka waxbuu ka sii qaadanhayaa saasaan wax u kala jiidanaa mooyeene cid wax u qabata ma jiraan bay taagan yihiin hada shirku اlfalaasifa wa shafaacat اlfalaasifa shirku اlcarab muxuu ahaaye shafaacat اlcarab awliyada in la baryo baryadaana ay maqlayso kadibna ay tahay baryadu ilahay inay kuu baryaan awliyadaa loo qayli oo la cuskan maxaa laga rabaa ilaahay inay tugaan oy baryaan ilaahayna uu awliyadu maadaama ay kaaga dhowdahay uu jawaab degdegay ijaabo siiyo ijaabadii marka adiga ay kuusoo gudubto ilaah hawsha og oo garanhaya oo cid kala dhib iyo cid kala dhiifinba garanaya idan awliyada waxaa weeye waanu caabudi bimacnaa ilaahay noo baryaanu leenahay wey tafriiqaasi wanaagsan ee shirku shafaaca alcarabi iyo shirku shafaaca alfalsafi waxaa kala qaaday shekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alradda cala almantiqiyiin aslu shirki buu ka hadlay hawshuu kala faafiyey shirkiga marka ay ku jiraan qubuuriyiintu ma shirku shafaaca alfalsafi ba mise waa shirku eh, shafaaca alcarabi alqurashi kii qurashiga ahaa wey wahaabiye loogama baana qadiyadda inay sharaxdo alimaam alqaraafi shahaabuddiin axmed ibnu idriis kitaabkiisa furuuqa ee fiqiyaadkii loogu talaga usuul fiqiga qawaacid y wuxuu ka hadlahayey culmmada in loo sujuudo ama waaidka loo sujuudo ma gaalnima mise waa waa macsiye bidco weeye niqaashkaasuu ka hadlay asagii sheekhiisa alciz bin cabdisalaamba waxay soo istaageen waa mushkil ninkii sheekh u sujuuda ama waalid u sujuuda waa inuu gaaloobo hadduuse ay gaalnimo noqon weydo ka jawaaba waxa u dhexeeya ninkii sheekh iyo waalid u sujuudo iyo carabtii asnaamtii awtaanta baryi jirtay kala saaray dheheen wadaadda shaaficiyaa soo boodo waxay yidhaahdeen waalidka marka loo sujuudahayo ama sheekha loo sujuudahayo maaha asaga inaan caabudayno ee waa maxay tacdiiman lahu waxtiraaman liannahu aqrabu ilayna min allah ilaahay buu nooga dhow yahay iyo xurmaynaya maamuusi darteed baanu saa u yeeli carabtii horena waxay awliyada iyo awhaanta iyo ambiyada u caabudi jireen istiqlaalan iyo inay aaminsan yihiin dhib iyo dheef in awliyadu inay leedahay wuxuu qaraafitaasi been wey ilaahay baaba beeniyeba mujaladka koobaad laba boqol sagaashan iyo laba ka akhriya wamaa bacdahu shirkulcarab wuxuu ahaa buu idhi in awliyada iyo ahlu muxuu awtaanta la weyneeyo oo la ixtiraamo say kugu dhoweyso allaha khaaliqa ah wasiilay ahaayeen buu leeyahay hee ducada awliyada ay baryahayaan haayaduna allay u jeedeen war idinkii idinka u shushuudaya culummada iyo waalidiinta iyo carab noo dhexe idin dhexeeya sheega buuhi aniguna garan mahaye buuhi sheekhayga iga weynaa cizina wuu garan waayna waana mushkil in laga jawaabo hawshan ayadaa yani isagabaa taqriirinaya looma baahna marka inaad wahaab soo jiido ashcari maaliki ah qadiyadda ka hadlaaya hawshaasi markaa waa hawlahan dhihi jiray haddii tawxiidka laftirkiisa loogu laabto kutub alashaacira iyo kutubu ashaaficiya walmadaahib alarbaca intay wahaabiya sheegtay in lagaa laga soo heli ama ka badan ee marka adugu iska dhigtay ninta kooran ummadda ka duwan hawl cusub la yimid markaasaa un lagu dhiilqaaday oo malagaagalay sheekhu marka wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayacbuduuna waxay baryahayaan tuugahayaan caabudayaan min duuni illaahi alla sokadi ama ilaahay maci min duuni illaahi ay min hayri illaahi ama maca allahi waa isku mid lianna shirkiga bilitifaaq akbarka waxaa weeye waa itikhaadu muxuu ahaye macbuudin hayr allah ama hayr اllah ama waa cibaadatu hayr اllaahi macah in ilaahay hayrkii aad caabudo ama ilaahay iyo hayrkiiba aad isku darto intuba waa shirki akbara maa macbuud bay caabudayan laa yaduruhum aan dhibaynin hadday caasiyaan walaa yanfacum aan dheefinaynin hadday caabudaan waxba tari maayo wey laa in casawhu walaa yanfachum in cabaduuhu wa aaacuuhu marka muxuu faa'iideeyey wayaquuluuna laakiin waxay ku andacoon haaulaa'i awliyadan iyo ambiyada aanu daba taaganahan lugoynayno shufacaauna kuwii noo ergeyn lahaa weeye cinda allahi ilahay agtiisa nooga ergeynayaan qul waxaatan nabi allow atunabi'uuna allaha ma ilahay baad u sheegaysaan bimaa laa yaclam wuxuusan ogeyn fi samaawaati cirarka uusan ku dhex ogeyn walaa fi lard yacnii awliyaa jirta shafeeco qaada hawl ilahay anu ii sheegi waxaanan samaawaadka iyo cirka midna aanan ku ogeyn iyo dhulka bimacnaa haddaanu aanan ku ogeyn samaawaadka iyo dhulalka axad hawshaa qaban kara macnida waa maxay ma jiro weeye bima laa yaclama fi اsamaawaati walaa fi اlard shufacaauna cind allah bay dhaheen shufacadu ama waa inay cer joogaan waa inay dhul joogaan ilaahayna uu ka warqabo anigu ma ogi khaaliqay abuura dhuli cire dadkan aad sheegaysaan xaggay joogaan baa lay gebagabadu waa intaa waa xujo sanka loo geliyey oo meelay kaga dhaqaaqaan subxaana ilaahay baa ka hufan weeye shirkigaas wa tacaala allah ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay ilaahay la wadaajinayaan cibaadada iyo baryada fajacala allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yeelay itikhaadahum lishufacaai shirka waa muhiim jiddan hawluusan rabbi idminba haddaad samaysay calaa wajhi alcibaada wataqarubna u samaysay ilaahay kayrkiina aad u tiirisay mushrik baa tahay u fiirsa meesha waxaa ka dhacay waxay dhh ilahay baan caabudaynaa laakiin geedka dheer geed gaaban baan usii maraynaa soomaaliya waxay yidhaahdeen dadna dad baa loo galaa dugaagna geed baa loo galaa markaad libaaxa dooni inaad dishay cimil baa loo galaa hawl baa loo samaysta ninkaydan isku fiicnayn is dad baa loo sii maraa marka waxay yidhahdeen annagu ilaahay subxaanahu wa tacaala subxaan qaadirka ah haddaan hadda barina aad aadba noo aqbali mahayo niman aafaysan baan nahay laakiin ciday dad isku fiican yihiin baa jiro addoomihiisa ka mid ah uu doorto muqarabiina dadkaasaanu markaasi lafooda qoraxaysanaynaa se ilaahay ola hadlaa idan camal bay la yimaadeen cibaado ah oo leyihin rabbi baan ogu dhowaanaynaa dadkina waxay siiyeen xaqu ilaahay mudnaa oo keligii uu lahaa fa ashrakuu yaa idiin fasaxan weeye am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam yadan bih اllah ilaahay wuxuu ka yeelay itikhaadahum lishufacaai shirkan buu ka soo qaaday wanazaha wuxuu ka takooray nafsahu naftiisuba canhu can shirki ka takooray liannahu maxaa yeele laa yashfacu ma ergeeyo cindahu ilahay agtisa axadu ila biidnih marba haddaad tiri awliyadaa shafeeco qaadi biduuni idnin waxaa weeye ayagaana ugu dhowaanaya ilaahay mushrik baad noqotay haddaba hadday sidaa tahay fakayfa yubituuna seebay u sugahayaan shufacaaa lahum ee ergeyaal ama daranyaqaad lam yadin illaahu rabbi usan fasixin lahum ayaga fi shafaacatin inay ergeeyaan awliyadan iyo dadkan waa in loo fasaxo shaaficana ilaahay waa inuu u idmo mashfuuca lahuna waa in raali laga yaho muwaxid uu yahay bimacnaa ergeeyuhu ilaahay waa inuu idan siiyo nebi maxamed soo dadka uma qiimo badno ilaahayna ummadda uma jeclo asagoon loo idmin ma ergeyn karo ishfac tushafac asagoon la dhihin ma ergeyn karo idaan axadka ergeynaya waa in idan u haysto dadka loo ergen waa inay muwaxidiin yihiin oo mushrikiin aysan ahayn maa liaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuaac ajmaca salaf calaa ana aalimiin huna almushrikuun kaafiriinta maa liaalimiin dulmiga akbarka a ah weeye shirkigaha min xamiimin walaa shafiicin yuaac famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin idan ma soconayso hawsha horta waa inaadan mushrig ahayn abu hurayr wuxuu nabi allow man ascadu الnaasi bishafaacatika waa maxay waa ruuxii dhinta asoon ilaahay aan u sharig yeelaynin haddaad shirki ku dhacdo shafaac waa isdayseen jahannabaana ku quwaax ood ku waari weliba sheekhu wuxuu yidhi walaa hum ahlun laha shufacadaas ahl oo ma aha shafaacadan ma astaahilaan lianna maxay loomana idmin awooddeediina ma dadka loo shafeecina mushrikiin weeye muwaxidiin ma aha walaa yuqnuuna ka deeqi maya canhum mashfuuciina min allahi ilahay xaggiisa shay-an cadaabka rabbi iyo ciqto xoogma tarahayaan qadiyadaasi waa in lagu baraarugu sheekhu ku yidhi alaslu araabic asalka afraad ee meesha ku jira ee uu sheekhu leeyahay howlahan sawada fusuusha waa inuu u dhoqdo ee saldhig ana almushrikiina aladiina bacata allahu rusula ilayhim mushrikiinta ilahay rususha uu u diray muqiruuna inuu abuuray wlain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddaad weydiiso yaa abuura waryaa idin abuuray idinku murankiina waa batay ilaahay baana abuuray taagan yihiin haddaad shirkiga maadaysaan warkan shirki lama yidhaahdee awliya barakaysi baa la yidhahda bay ku leeyihiin alla u dhowaashaa la yidhaahdaa waa ku sidaysay kaa noqotay shirkun baad la ordiyey gaalnimadan aad ee gacanta kula ordaysaan dadka dhakooyinka ka saareen naga duwa anagu muwaxidiin baana islaam baana islaam baan ku dhalanay aggeed u wadaa ayib adugu haddaadan baasha madaxa iska saarina kugu qasbi maayo wlain sa'altahum haddaad weydiiso man khalaqa asamaawaati wاlarda ciryo dhul yaa abuuray layaquulunna waxaa abuuray odhan doonaan khalaqahuna alcasiizu اlcaliim waxaa abuuray allihii cilmiga badnaa ee sharafta badnaa awooda badnaa ibaat litwxiid اlasmaaءi wاsifaat wey ilaahay inuu caliimi waa sugayaa mushrika alcarab inuu casiiz yahay oo ciza iyo manaca iyo awood iyo ilaahay subxaana wataalaba leyahna waa sugahayaan inuu khaaliq yahana waa sugahayaan towxiid alasmaa wasifaat taxriif yaroy galeen mooyeen fii bacdi alasmaa ay galeen mooyeene iyo sifaadka qaarkood ilxaad ku sameeyeen iyo asmaada qaarkood mooyeen waa asalkii waa ogol yihiin bal qudrada ilaahay bay ogol yihiin ilaahay mashiicadiisay ogol yihiin nimanku maxaa ku dhacay wixii mushrikiinta hadda jooga ku dhacay unbaa ku dhacay waxay istooriyeen ma jirin waxay kaloo aaminsanay waanahu arazaaqu irsaaqaadda allah axad ka bixiy alla yahay roob iyo nabad iyo wiil iyo caano iyo cilmi iyo caqli allah bixiya wax walba irsaaqad ah aladii kaasoo ilaahay inuu yahay yukhriju saara alxaya midka nool ka soo bixiya min almeyit shay dhintay buu wax nool ka dhaliyaa gaal dhintay oo meyd ah baa ruux mumin ilaahay ka abuurahaya mushrik kaafira iyaa nabi laga abuuri ayib yacnii masego badar iyo abuur ingegan iyaa geed biqlay oo midho dhaliya oo la dheefsada ka soo baxaaya wayukhriju اlmayita mid dhintayna wuxuu ka saaraa min alxayi meyd buu ka soo bixiyaa mid nool waxay kaloo aaminsanaayeen waanahu اladii yudabiru اlmra talada alla inuu maamulo tii allay tegi soomaali ku midka mushriga ee sheekh cabdilqaadir dul fadhiya ee qubuurta dul fadhiya tii allay tegi buu odhanhaya markay hawshu ku laato ah, ku dambayn wuu og maamulka oo dhan inuu alle leeyahay nin qadari oo diidanaa ilaahay subxana qadarkiisa diidanaa iyo dahabi ka sheekeeya fi siyar wuxuu hi buu ka jiray asagoo munkira lilqadar wayarjicu muqiran lilqadari aroortii buu kalahaya asagoo ilahay qadarkiisa iyo qadahya maamulka diidan iyo qorshaynta galabka wuxuu soo dheelman asagoo qadarka ilaahay aaminsan waa sidee baa layidhi saaka wixii aan qorshaysto dhan waxba kama soo asixin buu leeyahay saaka waxaan u baxay intaasoo hawlay inaan soo qabto aniga khiyaarkayga iyo maamulkayga hadduu wax ku dhisan yahay dhammaan hee hawshaasi waa soo qabsan weydba waa soo qaban lahaa laakiin axad kale inuu hawsha maamulayo oo layla haysto ama lay diidan yahay baa galabta iyo caddaatay haddana shubahaadkiiba dufuraya kitaabtiisi baas aruurta asagoo munkuru ka la haaya yani waxaa weye shubadu mar hadday ku gasho waa musiibo inay kaa baxda waa adag tahay wa anahu ladii yudabiru اlmra allaha arinka maamula amriga kowniga ahaa ee maamulka aadamaha ahaa iyo kii sharciga ahaaba min aلsamaai cirku ka soo maamula ilى ardi buna usoo tabiya way aaminsan yihiin wanahu ladii yamliku samca maqalka allah inuu hanto wax walboo maqala ilaahay inuu abuuray wax maqashiintana asagu iska leeyahay wey malkii laga hadlaayo iyo walabsaar aragyada iyo walafida qulubta iyo damaairta aayadda daliilkeed buu keenay qul man yarzuqukum min